بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaan ka bilaabanaynaa bogga laba boqol iyo afar iyo soddon baynu ka bilaabaynaa laba boqol iyo afar iyo soddon iyo almunaadaa halka ay ku qoran tahay almunaadaa waa loo dhawaaqaha wa minhu waxaa ka mida mafcuulun bihiga almunaadaa munaadaha oo loo dhawaaqaha ah ayaa ka mid a munaaduhu waa nooc ka mida mafcuulun bihiga munaado waxaa loo yaqaanaa almadluubu iqbaaluhu waa ka la codsanayo ama la dalbayo inuu ku soo qaabilo kaa ayaa munaado la odhanayo shayga inuu ku soo qaabilo aada rabto haddaba munaaduhu wuxuu ka tirsan yahay mafcuulun bihiga markaad yaa cabdallaahi tidhaa ereygan yaa ihi wuxuu wakiil ka yahay ficilka adcuu ah faacilkiisuna mustatir buu ahaa kolkaa cabdallaahi waa mafcuulun bihi waa loo dhawaaqa wey kii loo dhawaaqayey wa minhu waxaa ka tirsan almunaadaa munaadihi ayaa ka tirsan wa min almafcuuli bihi mafcuulu bihiga waxaa ka mid ah almunaadaa ayaa ka mid ah mafcuulun bihiga waxaa ka mida ah baynu nidhi almunaadaa waa qodob muhiim ah munaaduhu waana mafcuulun bihiga mid ka mid ah wadaalika kaasina lianna qowlaka hadalkaaga yaa cabdallaahi atidhi asluu waxa weeye adcuu cabdallaah buu asalku ahaa fa xudifa waxaa la xadfay alficlu ficilkiibaa la xadfay adcuu ah wa uniiba waxaa naa'ib looga dhigay yaa lafdiga yaa ah canhu xaggiisa yaabaa wakiil ka noqotay oo mafcuul oo ficilkaa naa'ib ka ah wainnamaa yunsabu waa la nasbin mudaafan la idaafeeye markuu yahay kayaa cabdallaahi oo kaleba weeyi ow shibhahu mid shabbahay markuu yahay kayaa xasanan wejhuhu oo kaleba weeyi wayaa daalican jabalan oo kaleba weeyi wayaa rafiiqan bilcibaadi oo kaleba weeyi ow nakirata nakiro markuu yahay nakirada oo hayra maqsuudatin aan loo qasdaynin ka qowlil acmaa indhoolaha qowlkiisa weeye yaa rajula ninow khud biyadii gacanta iqabo uu yidhi nin indhooliihi markuu yidhaha yaa rajulan khud biyadii waa mansuub halkan sheekhu haddaba wuxuu inoogu tilmaamayaa intaa ere matniga ah goormaa munaadaha la nasbiyaa oo mebninimada laga daayaa oo xaraka laxarakatulexraab la e, e, siiya waa saddex jeer koow hadduu mudaaf yahay laba hadduu shabiih bilmudaaf yahay saddex haddii uu nakira hayru maqsuudo yahay saddexdaa jeerba munaadaha mansuub baynu ka dhigi oo waynu nasbin wa innamaa yunsabu waa la nasbin munaadihii mudaafan mudaaf markuu yahay ka yaa cabdallaahi oo kaleba wey yaa cabdallaahi cabdigaasi hadda waa mansuub calaamatu nasbuhuna waa fadxa daahira waayo liannahu mudaaf ow shibaahu hadduu yahay wax shabahay mudaafka haddii uu shabaho ka yaa xasanan ka uu wanaagsan yahay wejhu wejigiisu oo kaleba weeye xasanan waa munaade mansuub ah waa mucraboo xarako ayaa lagu nasbin sababtuna waxa weeyaan shabiih bilmudaaf weeyo wejhudaasaa daba dhacday marfuuc baa daba dhacay macnihiisa dhammaystira wayaa daalican ka fuulaya jabalan buurta ka fuulayow oo kaleba weeye ereyga munaaduhu waa daalican waana mansuub waxaa loo nasbiye mansuub looga dhigay shabiih bilmudaaf weeyaanoo mansuub macnihiisa dhammaystira ayaa ku xiga oo jabalan waa mansuub macnihiisiina waa dhammaystiraya wayaa daalicanka fuulaya jabalan buurta ow wayaa rafiiqanka u dhimrinaya bilcibaadi addoommada ka u dhimrinayo ereygaa rafiiqanihi waa munaade mansuub ah oo mucrab ah waayo waa shabiih bilmudaaf oo waxa ku xiga wax macnihiisa dhammaystira oo jaar iyo majruura waa bilcibaadiye ow nakirata nakiro ayuu ow nakiratan baa la nasbin markuu nakiro yahay nakirada oo hayra maqsuudatin aan loo qasdaynin ka qowlil acmaa indhoolaha qowlkiisa oo kaleba weeye yaa rajula ninow khud biyadii gacanta i qabo waa nin la garanaya ma aha waa indhoole isagu wax nin ah oo gacanta qabta unbuu u baahan yahay yaa rajula ninow khud biyadii gacanta i qabo kolka magaca nina wuxuu u soo qaatay gabadha ayuu diidan yahay inay iyadu taabato kadibna wax nin ah uunbuu doonaya ama ha yaraado ama ha weynaado suu dooni ha ahaado yaa rajulan khud biyadii yacnii wuxuu u jeedaa sheekhu ana almunaadaa munaadaha innamaa yunsabu waa la nasbin lafdan lafdiga ayaa laga nasbin fii halaasi masaa'ilo saddex mas'alo ixdaahaa midkood an yakuuna waa inuu yahay mudaafan mid mudaafa oo la idaafaynayo ka qowlika qowlkaagoo kaleba weeyi yaa cabdallaahi a tidhi hadda waa mudaafo waa mansuub wa yaa rasuulallaahi a tidhi yaa rasuula waa mansuub waa mudaaf wa qaala shaaciru gabayaabaa gabay tiriyey wuxuu idhi gabayaagu ألا يا عباد الله قلبي متيمون بأحسان من صلى وأقباحهم بعلان ألا يا عباد الله عدومدي إلهيو qalbi aniga qalbigayga mutayamun waxa loo duleeyey uu aad iyo aada uga helay buu leeyahay biaxsani man qofuun qofka ugu quruxda badan sallaa tukada qof tukada kii ugu quruxda badnaa wa aqbaxihim ee haddana ugu fool xumaa baclan xagga ninnimo waa gabadh buu ka hadlayaayoo ninkani gabadh buu jeclaaday laakiin gabadhu waa gabadh reerle waa nin waalan weeyi waxaa intaa u dheer gabadhaa uu jeclaaday ninkani dee waa nin gaala ninka gabayga tirinaya nasraani waxaan filayaa inuu ahaa ninkii akhtar la odhan jiray nasraaniga ahaa jariir baa la hadloo wuxuu yidhi anuu dadka hilibka doofaarka cuno lama hadlo buu yidhi intuu jariir caayey ayaa lahi jariiro u jawaabo hilib doofaar buu cunaa buu yidhi ka aamusay dadkaa lama hadlo buu yidhi dadka daddee dadka inuu soo dhadhow ayaan anigu la hadlaa buu yidhi dadnimada usoo dhadhow kolka ninka gabayga tirinaya waa nin nasraaniya wey gabayga ninka tiriyey wuxuu yidhi alaa yaa cibaad allah addoommadii ilaahayow qalbi aniga qalbigayga mutayamun waxa loo duleeyey biaxsani man kii ugu quruxda badan sallaa tukada ama duceeya wa aqbaxihim uguna fool xun bacla ninnimo alla gabadha ninkaygu foolxumaa buu yidhi waa qof tukada qofkii ugu quruxda badnaa qof la qabana waa qofkii ugu ninka xumayd buu yidhi cid ka nin xun gabadhaamaanan arag buu leeyahay inuu yidhah waa aqbaxihim baclan halkaa baclan ah ayay ragga qaarkood yidhaahdeen ficlan waa aqbaxihim ficlan oo ficlan bay riwaayooyinka qaarkood ku keeneen waxaa diidaya gabayga wuu sii wadayo oo alaa yaa cibaadallaahi qalbii mutayamun biaxsani man sallaa wa aqbaxihim baclan yanaamu idaa naamad calaa cukunaatiha buu leeyahay wuxuu tilmaamayaa gabadha ninkeygu siduu ula dhaqmayo yanaamu idaa naamat calaa cukunaatiha mar alla markay seexato unbu caloosha laalaabkeyga kaga seexdaa buu yidhi inta yaree laablaabanta caloosha ayuu kaga seexdaa buu yidhi kolka waxaynu u jeednaa gabadha iyo ninkaba uu sii caayayaa ninkaa gabayaagii maxalu maxalushaahidkeennu waa yaa cibaadallah ereygaa cibaada waa munaade mansuuba calaamatu nasbuna waa fadxaha daahirada ah sababtuna waxa weeye mudaaf weeyi athaaniyata labaad waa mas'alada labaad ee munaadaha la nasbinayo an yakuuna waa inuu yahay shabiihan mid shabahay bilmudaafi mudaafka mid shabahay wa huwa isagu maaka weeyaan itasala bihi uu la xidhiidhsaday shay-un shay baa la xidhiidhsaday oo min tamaami macnaahu macnihiisa wax dhammaystira ah wax macnihiisa dhammaystira ayaa la xidhiidhsanaya wa haadaakani alladii ka weeyaan bihi isaga uu ku sugnaaday atamaamu dhammaystiranku kan la xidhiidhsaday ayuu hadalkuba ku dhammaystirmayaa ima an yakuuna inuu yahay isman marfuucan ismi lagu rafciyey bilmunaadaa munaadaa ka qowlika oo kaleba weeye yaa maxmuudan ka la mahadinayo ficluhu ficilkiisa ka la mahadinayo ereygaa maxmuudan waa munaade mansuuba sababtuna waxa weeye shabiih bilmudaaf waxaa daba dhacay maxmuudka mid macnihiisa dhammaystiro oo marfuuca oo ficluhu ah hadda ficluhudaasi waa naa'ibu faacil ereyga maxmuuda ismi mafcuul ah ismiga mafcuulna naa'ibu faacil buu qaataa ilay waa xamiide ismigeygii mafcuul baa maxmuud la odhanayaaye weyo xasanan kuu quruxda badan yahay wejhu wejigiisiiyow munaadaha mansuubkii waa xasanan waa shabiih bilmudaaf waxaa shabiih bilmudaaf aynu uga dhignoon ku garannay mudaafka waxa daba dhaca wax macnihiisa dhammaystira oo mudaafun ilayhi ah xasanankanna waxaa daba dhacay wax macnihiisa dhammaystira oo marfuuca waa wejhu waayo xasanan waa ismi faacil oo shaad ah oo faculo ka shaadoobay facula tobanka wasan ee shaadka ah saw ka mid maaha inay ku timaado facalun xasuna xasanan in la yidhaah maadaama ismi faacil uu yahay ismiga faacil faacil buu qaataa xasanan haddaba faacil marfuuca buu u baahan yahay faacilkiisii waa wejhuhu si kale haddii loo dhigo sifatulmushabaho ayaa loo yaqaanaa xasanka ama ismi faacil ama sifatulmushabahokaa doonta dheh laakiin sida badan sifatulmushabaha la yidhaahdaa ismiga faacilna waa lagu ilaaqaa oo waa layskaga ilaaqaa ismi faacil ama sifatulmushabaho yaa xasanan kuu quruxda badan yahay wejhu wejigiisu kuu qurux badan yahayow maxaan talow mudaaf iyo mudaafun ilayhi uga dhigi waayey een shabiih bilmudaaf u idhi horta mushaabahadu waxay ka timid mudaafka mudaafun ilayhiga ayaa daba dhaca oo macnihiisa dhammaystira kanna waxaa daba dhaca marfuucan ama mansuubkan ama majruurkan sababta aan mudaaf u odhan weynayna dee mudaafka lama tanwiiniyo kana tanwiin buu sitaa yaa xasanan tanwiin buu sitaa yaa maxmuudan tanwiin buu sitaa in yar baa la arkay isagoon tanwiin sidanin wayaa jamiilankuu quruxda badan yahay ficluhu ficilkiisu yow munaadaha mansuubkii waa ereyga jamiila waxaa loo bixiyey shabiih bilmudaaf baa loo yaqaanaa ilan jamiilka waxaa daba dhacay wax macnihiisa dhammaystira oo marfuuca waa ficlu huda wayaa kasiiran kuu fara badan yahay biruhu birigiisu kuu fara badan yahayow ereyga kasiiranihi waa sifatu lmushabaho waa faculo ismigeega faacil qiyaaskeegii weeye ama sifatulmushabahadeeda waxa qiyaaska waa weeye faciilku daala dawiil kaura kaiir lauma la'iim waynagii odhan jirnay faciil buu iskaga imanayaa ama faclun buu iskaga imanayaa haddaba kaiir waa ismi faacil ama sifatu lmushabaho wuxuu u baahan yahay faacil faacilkiisu waa biruhu birhudana dhammaystiraysa kafiirka macnihiisii ow mansuuban baa daba oo ku soo xidhmaya mid lagu nasbinayo bihi munaadaha hadduu doono munaadaha shabiiha la odhanayaa wuxuu qaadan magac mansuuba oo isagu uu nasbinayo ka qowlika oo kaleba weeyi yaa daalican ka fuulaya jabalan buurta ka fuulayow munaaduhu waa ereyga daalicana daalican waa ismi faacil oo dalaca ka yimid facaalo ka yimid faaciliyo mafcuulun bihi buu u baahan yahay faacilkiisu waa damiir mustatira daalica mafcuulkuna waa jabalantaa haddaba ereyga daalicihi waa munaade mansuub ah waana mucrab sababtuna waa shabiih bilmudaaf ow makhfuudan inuu yahay mid la khafdinayo bikhaafidin khaafid in lagu khafdiyo khaafidka oo mutacalliqin ku soo xidhmaya bihi munaadaha waxaa dhici kara inuu daba dhaco makhfuud ow makhfuudan baa daba dhacaya ow makfuudan buu ahaanayaa ow yakuunu baa loo soo qadaraya ow yakuunu wuxuu noqonayaa isman makfuudan ismi la khafdiyo bikhaafidin baa lagu khafdinayaa khaafid khaafidka oo mutacalliqin ku soo tacalluqaya bihi munaadaha ka qowlika oo kaleba weeyi yaa rafiiqan ka u dhimriye bilcibaadi addoommadow yaa munaadaa yaa rafiiqan bilcibaad marka la yidhaah ereyga rafiiq waa munaade waana mansuub sababta loo icraabee mansuub looga dhigay waxa weeye jaar iyo majruur baa daba dhacaya isaga ku tacalluqaya macnihiisana inoo dhammaystiraya yaa rafiiqanka u dhimriya bilcibaadi addoommada ka u dhimriyow wayaa khayranka ka khayrka badan min zaydin zaydka ka khayrka badanow yaa khayran min zaydin ow amase macduufan calayhi mid lagu cadfayo ayuu noqon qabla nidaa'i nidaha ka hor buu macduufu calayhi iska ahaa munaadii baa mid wax lagu soo cadfayo qabla nidaa buuna sidaa ahaa ka qowlika oo kaleba weeye nin baad u bixisay halaaثatan wa halaaثiin maxaad odhan markaad u dhawaaqayso yaa halaaثatan wa halaaثiin war saddex iyo soddonow yaa halaaثatan wa halaaثiin haddaba sababta halaaثatan loo nasbiyey waa maxay wa halaaثiintan ku cadfan ayaa macnihiisa dhammaystiraya fii rajulin nin baad u dhawaaqaysaa samaytahu aad u bixisay bidaalika magacaa nin baad halaaثatan wa halaaثiin u bixisay mas'alada labaad ee munaadaha mansuubka laga dhigo waa mas'alada hadda aynu hayna halkaa inoogu dhammaatay waa almas'ala athaniya mas'alada saddexaad ee munaadaha aynu mansuubka ka dhigaynaa waa annakira hayri lmaqsuudata loo yaqaan nakiro aan loo qasdaynin waa laysku qabtay tani inay jirto iyo inayna jirin laakiin waxaa la ogaaday inay jirto ayaa la ogaaday annakira hayr lmaqsuuda athaalisa mas'alada saddexaad an yakuuna waa inuu yahay munaaduhu nakirata nakiro waa inuu yahay nakirada oo hayra maqsuudatin aan loo qasdaynin oon maqsuudo ahayn ka qowlil acmaa indhoolaha qowlkiisa oo kaleba weeye yaa rajulan ninow khud biyadii gacanta i qabo haddaba ereyga rajul ihi waan waxa weeye munaade mansuub baa laga dhigay mucraba sababtuna waa nakira hayru maqsuuda nin gaara lama hadlayo yaa rajulan ninow khud biyadii gacanta i qabo ninow gacanta i qabo wa ka qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi nin gabayaa-a ah gabay tiriyo wuxuu yidhi فيرانكبا مما عرضتا فبلغان نداماي من fayaa raakiban ka fuushanow راكبا كفوشنو وركا فرس كفوشنو كقاديد fuushanow imaa caradta haddaad maka iyo madiine aaddo fa balliqan iga gaadhsii nadaamaaya asxaabtaydii min najiraana meesha najiraan la odhan jiray aanu ku saaxiibnay allaa talaaqiyo inaanan dib u kulmaynin ninka gabayaagaa cabdiyaquus baa la odhan jiray maalintii yowmukilaab la odhan jiray ayaa nolosha lagu qabto waa la xidhay markii yowmu kilaab la qabtay ninkan ee asiir laga dhigay ayuu gabay tirinayaa waa nin xidhan halkuu ka soo jeeday buu nin u socdo ayuu la hadlayaa ayaa raakiban nin gaara uu u jeedaa ma jiro e gabayga afkuu ka soo saaray nin kasta oo xaggaa u socda ayuu farriintaa u dhiibayaa wuxuu doonayaa in la ogaado in la xidhay asxaabtiisii buuna leeyahay dib isku arki mayno fa yaa raakibanka wax fuushanow imaa caradta haddii maka iyo madiine ad aado fa balliqan iga gaadhsii nadaamaaya asxaabtayda min najiraana meesha najiraan la yidhaah ka soo jeeda allaa talaaqiya inaanaan dibi kulmaynin ereygaa raakiban waa munaade waana mansuub calaamatu nasbihiisu waa fadxa daahira sababtuna waxaa weeye munaadaha fadxa daahira sababta looga dhigay waa nakira hayru maqsuuda ragga yidhi nin aan la garanayn loogu dhawaaqi ee diiday nakira hayru maqsuuda inay jirto af carabiga beytkana la yidhi maxaa xaggeed ka maraysay ilan beydkani waa beyd af carabiya oo carabi ay tirisaye walmufradu mufradka almacrifatu macrifada ah yubnaa waxaa lagu binayn calaa maaka yurfacu bihi lagu rafcin jiray haddaba mufradku haddii uu macrifo noqdo almufradu almacrifa ka loo yaqaan haddii munaade laga dhigo waxaa lagu binayn kolba wixii lagu rafcin jiray haddii dame lagu rafcin jiray damaad ku binayn haddii alif lagu rafcin jirayna alif baad ku ayaan haddii alif lagu rafcin jirayna alif baad ku binayn haddii wow lagu rafcin jirayna wow baad ku binayn waa mufradka calabkaa zayd haddii u dhawaaq lagu yidhaha maxaad odhan ama ibraahiim yaa zaydu baad odhan waad godi haddaba haddii lagu yidhaha zaydku waa munaadaynu soo nidhi oo munaad munaadu waa mafcuulun bihi baynu soo nidhi mafcuulun una mansuub buu ahaa yaa zaydu maxaa loo goday ila waa munaade waa mabniyo godaalkani kii icraabta maahee waa bine oo waa mabniyun cala dami laakiin maxalka ayuu ka nisbisan fi fii maxali shayga lagu soo cadfo ama sifada loo sameeyo ama tawkiidkiisa waa inaad iska nasbisaa markaa yaa zaydu zayd haddii la rafcinayo dammo ayaa lagu rafcin jiray hadda waxaynu ku binaynaynaa dammo tanwiinna qaadan maayo haddaynu azaydaani isticmaalno oo magaca azaydaani u dhawaaq lagu yidhaah ama zaydaan u dhawaaq lagu yidhaah zaydaan haddii u dhawaaq lagu yidhaah waxaad samayni alifkaasaad ku binayni waayo haddii la rafcinayo alif baa lagu rafcin jiray maanta marka la binaynayana alif baynu ku binayni sidoo kale jamaca mudakaru saalim ee zayduna ah marka loo dhawaaqayo waxaynu ku binayni wow baynu ku binayn ilain haddii la rafcinayo wow baa lagu rafcin lahaaye mas'aladaasuu sheekhu ka hadlay oo wuxuu yidhi walmufradu mufradka kolkaa mufradka maxaa looga jeedaa sawka zaydaan iyo zayduunba aan soo gelinay musannih iyo jamiciiba sawka aan soo gelinay mufradkan waxaa looga jeedaa wax kastoon mudaaf ahayn shabiih bilmudaafna aan ahayn walow musanne laba aba ha noqdo ama jamacba ha ahaado waa mufrad walmufradu mufradka almacrifatu ee macrifada ah yubnaa waxaa lagu binayn calaa maa kiibaa lagu binayn yurfacu bihi lagu rafcin jiray shaygii lagu rafcin jiray ayaa lagu binayni ka zaydu oo kaleba weeyi zaydow ereygaa zayd damaynu ku rafcin jirnay haddaba damaynu ku binayn wayaa zaydaani oo kaleba weeyi ereyga zaydaani waa mufrad macrifo ah hadda musane way dhinaca kale markaad ka eegto haddana damaa lagu rafcin jiray sidoo kale damaynu ku binayn wayaa zayduuna oo kale weeyi ereyga zayduuna waxaynu ku rafcin jirnay damo ee wow baan ku rafcin jirnay haddana wowgii baynu ku binayn wayaa rajulu oo kale wey ninkanow waa nin gaara markaa ninka lala hadlayaa nin gaara weeye yaa rajulu markaan haddaba nin gaara la hadlayo waa mufrad macrifo ah oo mufradka macrifada waxaa ii soo gelaya kii la odhan jiray mufradka calamka ah iyo kii la odhan jiray nakirada maqsuudada ah nakirada maqsuudadiihi mufrad macrifo ah bay ku jirtaa annakira almaqsuuda sideedaba waa macrifada ayaan ku soo darnay nin gaara markaad la hadlayso yaa rajulu baad odhan ninkanow laba nin haddaad la hadlaysa haddaba maxaad odhan yaa rajulaani baad odhan labada ninow rag fara badan haddaad la hadlaysa maxaad odhan yaa rijaalu ragganow kolkaa ah jamcu tagsiirka damaa lagu rafcin jiray damadii iigu bine yaa rijaalu ragganow haddaad doonayso muhanana oo muhane inaan ka dhigno muhanaa waxaynu ku rafcin jirnay alif yaa rajulaani labada ninow haddaad mufrad ka dhigaysana yaa rajulu ninkanow saddexdaasiba mufradka la odhan jiray nakira maqsuuda bay ka imanayaan yaa zaydu iyo yaa zaydani iyo yaa zaydunana saddexdaasina waxay ka imanayaan mufradkii macaalamka la odhan jiray walmufradu mufradka almacrifatu ee macrifada ah yubna waa la binayn calaa maa kiibaa lagu binayn yurfacu bihi isaga lagu rafcin jiray ka yaa zaydu zaydow oo kaleba weeyi wa yaa zaydaani oo kaleba weeyi wayaa zayduuna oo kaleba weeye wayaa rajulu nin kanow oo kaleba weye limucayanin mid la cayintay oo gaara markaad u dhawaaqayso hadduuna nin gaara ahayn maxaad odhan yaa rajulan baad odhan oo fadxatayn baad ku taagi yaa rajulan ninow iyo yaa rajulu ninkanow way kala duwan yihin markaa halkanna waa laba munaade oo la binaynayo waxaa lagu binaynayaana wixii lagu rafcin jiray yastaxiqu wuxuu mudanayaa almunaadaa munaaduhu albinaa'a in la bineeyo ayuu mudanayaa biamrayni laba amar in lagu bineeyo ayuu mudanayaa ifraadihi waa inuu mufrad yahay hadda mufradkan waxaa looga jeedaa musannih iyo jamicii waxay iska soo hoosgelayaan ifraadihi ifraadintiisaa lagu binayn wa tacriifihi iyo macrifayntiisa wa nacnii waxaan uga jeednaa biifraadihi in la ifraadiyo allaa yakuuna inuuna ahayn mudaafan mid la idaafaynayo walaa shabiihan iyo mid shabahaya bihi mudaafka wanacni waxaan uga jeednaa bitacriifihi tacriifkiisana an yakuuna inuu yahay muraadan bihi mid looga jeedo mucayanun mid la cayimay oo gaar ah sawaa'un waxaa isku mida kaana inuu yahay macrifatan macrifo inuu ahaa qabla nidaa'i dhawaaqa ka hor ka zaydin oo iyo wa oo kale weeye oo macrifatan inuu macrifoobay bacda nidaa intii loo dhawaaqay kadib bisababi اliqbaali soo qaabilka calayhi isaga la qaabilay inuu ku macrifoobay ka rajulin iyo wa insaan oo kaleba weeyi turiidu bihimaa waxaad uga jeedaa mucayanan mid la cayimay oo gaara ayaad uga jeedaa fa idaa wujida haddii marka la helo filismi ismiga haadaani alamraani labadan amar istaxaqa wuxuu xaq u yeelanayaa an yubna in lagu bineeyo calaa maaka yurfacu bihi lagu rafcinayey low kaana mucraban hadduu mucrab ahaan lahaa taquulu waxaad odhan yaa zaydu zaydow bidami adoo daminaya wa yaa zaydaani labada labadan zaydow bilalifi alif adigoo ku taagaya wa yaa zayduuna zayduunta ay bilwaawi wow adigoo akhriyaya wa qaala allaahu tacaala alle wuxuu yidhi yaa nuuxu nuuxow qad jaadaltanaa waad nala dooday yaa jibaalu buurahanow awibii maci ilo celceliya yaa jibaalu waa buurahanow buuro gaara weeye وتقول waxaad odhan yaa hulaamu ama yaa hulaami ama yaa hulaama bihalaaثi waa saddexda xarako wabilyaai yana waad ku dari yaa hulaamii wabilyaai yana waad ku dari fatxan adigoo fadxinaya ya-da yaa hulaamiya wa iskaanan iyo adigoo reebaya yaa hulaamii wabilأlif iyo alif adigoo u bedelaya yaa hulaamaa haddaad u dhawaaqdo magac loo idaafeeye yaa ulmutakalim imise siyood baad ugu dhawaaqi almudaaf ilaa yaa ilmutakalim magac yaa ulmutakalim sita sida khulaamii lix baad ugu dhawaaqi lixda siyood ee loogu dhawaaqayo sheekhu sidii ugu koobnayd ayuu u sheegay khayr allaha siiyee wuxuu ku yidhi yaa khulaamu bihalaai bihalaaida waa saddex jeer xarakee margodo oo maxay dheh yaa khulaamu wiilkaygiiyow marna kordhigo oo maxay dheh yaa khulaama wiilkaygiiyow marna hoos dhig oo maxay dheh yaa khulaami wiilkaygiiyow saddexduba way bannaan yihiin wiil karow maaha waa wiilkaygiiyow yaa ulmutakalimka la xadfay waad macnaynaysaa marna saddex sow ma hayno haddana ya ku dar oo ya'da fadxi yaa khulaamiya wiilkaygiiyow haddana ya ku daroo ya'da reeb yaa khulaamii haddana ya'da lafteeda xarafkii ka horreeyey alif miimka alif eh, miimka fadxi kadibna ya-da alif u bedelo yaa hulaamaa yaa hulaamaa hal xidhaalayba ku biirtayba waxaa la isku xidhaa alif yaroo fii maxali jarin jooga ii sheeg carabiga oo meelaha la isku xidhay ka mid tahay alif fii maxali jarin yaalla ii sheeg alif weligan mayno alif fii maxali jarin yaalla yaa hulaamaa markaa tidhaa eeg alifku fii maxali rafcin u noqdaa oo dee waxaa laga yaabaa inuu ficil galo faaciloo kale yaamanayo faaciloo kale edribaa inaad iska tidhaa haddaba alif fii maxalli jarin yaalla ii sheeg marka lagu yidhaah yaa ghulaami ghulaamku sow maaha munaadaman sowba sow mudaaf maaha haddana yaaulmutakalimku maxay ecraaban tahay mudaafun ilayhi sow maaha yaaulmutakalimku haddaba ya-dii marka alif loo bedelo alifkuna dee muna mudaafun ilayhi una haanaynin ilaa halkii ya-da unbuu yaallaaye waa mudaafun ilayhi fii maxalli jarin mudaafun ilayhi un faslun wa taquulu waxaad odhan yaa hulaamu yaa hulaami yaa hulaama bihalaaثi saddexda xarako wa bilyaai ya isagoo ku sugan fadxan la fadxinayo ya-da wa iskaanan ama la reebayo wa bilalifi ama alif isagoo wata waa lix weji baa ku bannaan haddii munaaduhu uu noqdo ab iyo ummana afar weji oo kalea lagu soo dari jiray oo toban weji baaba ku bannaan marka loo dhawaaqayo idaa kaana almunaadaa loo dhawaaquhu markuu yahay mudaafan mid la idaafaynayo ilaa yaa ilmutakalim loo idaafaynayo yaa ulmutakalim ka khulaamii oo kaleba weeyaane jaaza fiihi jaaza waxa bannaan fiihi dhexdiisa waxaa ku bannaan situ luqaati lix luqadood ixdaahaa midkood yaa khulaami waa biihbaati ilyaa saakina ya reeban inaan sugo oo yaa khulaami aan idhaah ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa oo kaleba weeyi yaa cibaadii laa khawfun calaykum yaa cibaadii addoommadaydow laa khawfun calaykum cabsi dushiinna ma aha masaaxiifta madiina ayay ya-du qoran tahay yaa cibaadii hadda inanka tusaaleheenna ya-du ma qorno sow ma aha masaaxiifta qaar bay qoran tahay masaaxiifta madiina la qoraa musxafulmadiina way ku qoran tahay wa haaniyata labaadna waa yaa ghulaami bixadfil yaa-i ya-da ayaa la xadfi asaakinati ee reeban wa ibqaa'i ilkasrati kasradaa loo baaqi yeeli daliilan isagoo kutusaya calayhaa iyada ya-da xadfan qaala allaahu tacaala ilaahay baa yidhi yaa cibaadi addoommadaydow fataquuni iga baqa yaa cibaadi fataquuni yaa cibaadi ya-dii baa la xadfay kasrihiina waa loo reebay athaalisa mas'alada saddexaad dammulxarfi waa xarafka in la damiyo alladii kaasoo kaana ahaa maksuuran mid kasrisan liajlil yaa-i da darteed loo kasriyey wahiya luqatun waa luqo daciifatun daciifo ah xakow way xikaayoodeen min kalaamihim hadalkooga yaa ummu hooyadayey laa tafcali ha samaynin bidami wa quri'a waxaa la akhriyey qaala rabu xkum bilxaqi bidami qaala wuxuu ihi rabu xkum rabu rabi halkay rabbi ay ka ahayd baa rabu lo odhanaya rabbiyow uxkum rabbigaygow uxkum bilxaqi xaqnagu kala xukun waa bidami alraabicatu masalada afraad waa yaa khulaamiya بفتح الياء يأذا إلا فتحيه قال الله تعالى ألا أيا يري يا عبادي الذين يا عبادي أدومض يضو الذين كواسوا أسرفوا كحد قد على أنفسهم نفوه يا عبادي الخامسة تشنادنا ويا غلاما بقلب الكسرة كسرها إن لو قلبيه التي تاسو قبل الياء يأذي هرتيد أه يأذي المفتوحة لفتحينيي فتحا فتحو أيا لو قلبين kasrii baa fadxa laga dhigi fatanqalibu lyaau ya-da ayaa markaa u qalboomi alifan alif litaxarukihaa xarakowgeega dartii iyo wainfitaaxi maa kii fadxiisankiisa qablahaa iyada ka horreeyey qaala allaahu tacaalaa ilaahay ayaa yidhi yaa xasrataa qoomamadaydaay calaa maa kii aan u qoomamoonayo faradtu aan ku xadgudbay fii jambillaahi ilaahay dhinaciisa yaa asafaa murugadaydaay calaa yuusufa yuusuf aan u murugoonayo asaadisatu ta lixaad waa yaa ghulaama bixadfi lalifi alifka in la xadfo wa ibqaa'i ilfadxati fadxahana la baaqi yeelo daliilankii oo daliil u ah calayhaa alifta xadfan ka qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeye walastu biraajicin maa faata minii bilahfa walaa bilayta walaa lawanni walastu ma ihi biraajicin mid soo celinaya ma faata minii wixii iga tegey waxa iga tegey ku soo ceshan maaya buu ku leeyahay bilahfa qoomama haddaan muujiyo walaa bilayta iyo haddaan tolla'ayay idhaahdo walaa low anni haddaan idhaa low anni haddaan sidaa samayn lahaa waxaasoo dhani wax kaa tegey kuu soo celin maayaan buu ku yidhi maxalu shaahiidkeennana waad aragtaayoo maxalu shaahidka sheekhu uu soo qaatay yaa lahfaa iyo waxa la midkaa weeye ey biqowli aniga odhaahdayda yaa lahfa waxaa la iska cadfay alifkii biqowlii yaa lahfa wa qowlii qowlkayga taquulu waxaad odhan yaa ghulaami aan idhi bihalaaث waa bidamilmiim ay bidamilmiimi miimka in la damiyo oo yaa ghulaamu la yidhaah wa fadxihaa in la fadxiyo oo yaa ghulaamo la yidhaah wa kasrihaa in la kasriyo oo yaa ghulaami la yidhaah waqad bayantu waan caddeeyey tawjiiha daalika arrinkaa jihaynteedii waan caddeeyey tawjiih fiican baaban sameeyeyba haddaba ab iyo ummo haddii yaawlmutakalim loo idaafeeyo imisaa iyaga ku bannaan imise weji waa toban lixdii aan soo dhigannay iyo afar dheeraada toban bay yeelanayaan wa yaa abata wa yaa ummata yaa abata iyo yaa ummata waa aabbahayow iyo hooyadayey wayabna umma waa ina hooyow hooyaday wiilkeegay ama wayabna cam adeerkay inankiisow bifadxin buu ku sugnaaday in la fadxiyo wa kasrina wuu ku sugnaaday in la kasriyo wa ilxaaqulalifi alif in lagu daro yaa abataa la yidhaahna wuu ku sugnaaday awil yaa iyo in lagu darona wuu ku sugnaado yaa eh, la yidhaah yaa aba yaa abi ama yaa abatii ama yaa ummatii waa lil awalayni labada horoo qura unbuu u sugnaaday wuxuu idhi wayaa abata iyo wayaa ummata iyo wayabna umma iyo wayabna cam bifadxin bay ku sugnaadeen waa weji wa kasrina way ku sugnaadeen waa wej labaad wa ilxaaqulalifi alifta oo la geliyo awilyaa-i ama ya-da oo la geliyo lilawalayni labada horoo qura qabiixun wuu xun yahay walilaaakharayni labada dambana daciifun waaba daciif afartii weji buuna laba labana caadi ka dhigay labana qabiix labana daciif ka dhigay afartaasaa inoogu sugan idaa kaana markuu yahay almunaadaa loo dhawaaqaha almudaafu loo idaafeeyey ilalyaai abun hadduu noqdo ow umman jaaza fiihi waxaa ku bannaan cashru luqaatin toban luqadood waa lixdii hore iyo labadan dambe yaa abata marka la leeyahay ya-dii baa la xadfay yaa abii ba'dana waa la fadxiyey ta ka ciwadana waa la sabay tacdana waa la fadxiyey yaa abata haddaad doonto kasriyo yaa abati laba weji haddaad doontana alifba iskaga taaga buu ku leey yaa abataa haddaad doontana ya-ba ku taago yaa abatii afartaa uu lixdii hore ugu dar toban idaa kaana markuu yahay almunaadaa loo dhawaaqaha almudaafu la idaafaynayo ilalyaa iya loo idaafaynayo aban hadduu noqdo ow umman ama ummo uu noqdo jaaza waxaa bannaan fiihi dhexdiisa cashru luqaatin toban luqadood asitu waa lixdii almadkuuratu la sheegay wa luqaatun iyo luqooyin arbacun afar ah ukharu oo kale ixdaaha midkood ibdaalulyaa iyadoo loo bedelo weeye taa anta maksuuratan la kasrinayo ta yaroo la kasriyey baa loo bedelayaa wa bihaa iyada ayay qara'a akhriyeen asabcatu toddobadu maacadda bna caamirin sheekhi ibnu caamir loodhan jiray mooyaane wa amaa dimishqu shaami daaru bnu caamirin fa tilka bicabdillaahi daabad muxallalan waa kilaa shaadibigu ibnu caamir uman haddaba akhriyeen ibdaalulyaai ya-doo la bedelo taaan loo bedelo maksuuratan iyadoo la kasrinayo wa bihaa tan qara'a waxaa akhriyey asabcatu toddobada maa cadabna caamirin ina caamir waxaa ka soo hadhay fii yaa abati aayadda yaa abati ah athaaniya mas'alada labaad ibdaaluha waa iyadoo la bedelo taa'an ta' loo bedelo maftuuxatan la fadxinayo wa bihaa iyada ayuu qara'a akhriyey ibnu caamirin ina caamir ibdaaluhaa taaan maftuuxatan yaa abatidii yaa abate la yidhaahdo laba madhab baa inoo sugnaaday athaalithatu ta saddexaadna yaa abataa weeye oo bitaa ita la akhriyo iyo wal alifi wa bihaa iyada quri'a waa la akhriyey aayaddaa shaadan shaadnimo yaa abataa alraabicatu masalada afraad waa yaa abati bitaa ita iyo walyaa iyo in labadaba layskugu daro wa haataani luqataani labadan luqadood ee ta'd iyo alifka laysku darayaa qabiixataani aad bay u liitaan waalakhiiratu ta ugu dambaysa ayaa aqbaxu ka sii xun min alatii ta qablaha ka horaysa ta dambaana sii liidata yaa abati yaa abatii wayanbagii waxaa wanaagsan anlaa tajuusa inayna bannaanaan ilaa fii daruurati shicri daruurada shicirka gabayga un mooyaane meel kale inayna bannaanaan baaba wanaagsan wa idaa kaana almunaadaa munaadaa loo dhawaaquhu hadduu noqdo mudaafan mid la idaafaynayo ilaa mudaafin loo idaafaynayo mid loo sii idaafeeyey ilal yaa-iya sida yaa ghulaama ghulaamii wiilkayga wiilkiisow lam yajuz fiihi kuma bannaano dhexdiisa ilaa ihbaatul yaa'i ya-da in la sugo maftuuxatan iyadoo fadxisan ow saakinatan iyadoo reeban mooyaane khulaamiidaa dambe ilaa in kaana inuu yahay ibna ummin ibna um aw abna camin ama ibna cam mooyaane fayajuusu fiihimaa waxaa ku bannaan arbacu luqaatin afar luqadood fatxulmiimi miimkaa la fadxin eeg ibna umkii weeyi wa kasruhaa waana la kasrin waqad qara'at isabcatu toddobaduba way akhriyeen bihimaa labadooda fii qowlihi tacaala qaala bna umma umma miimkaasaa la fadxinayaa ina alqowma istadcafuunii qaala wuxuu idhi ibna umma hooyaday inankeegow ina alqowma qoomkii istadcafuunii way itaag daraysteen qaala wuxuu idhi yabna umma haddana hooyaday inankeegow laa taakhud ha qabanin bilixyati garhkayga ha qaban yabna umma waa la fadxiyey oo waad aragtaa kasruhuna wuu jiraayoo dee qaalabna ummi la yidhaahdo wa haalihatuta saddexaad waa ihbaatulyaa-i ya-daa la sugi oo ibna ummii baad odhan ka qowli shaaciri sida gabayaaguba uu yidhi يا ابن أمي ويا شقايق نفسي أنت خلفتني لداعر شديد يا ابن أمي هو يدي إنن كيغاي ويا شقايق نفسي نفط إذا شقيق شقيقي يرايو أنت أذيك خلفتني واحد إغاقت وادي إغاتكتي لداعر سنة شديد دران walaalkii baa dhintay oo wuxuu leeyahay meel meel daran baad igaga tagtay buu leeyahay anta khallaftanii halkaa khalad yar baa qoran ee iska ilaaliya anta khallaftini baa qoran ti maaha khallafti maaha waa khallaftanii ta'da waa in la fadxiyaa yabna ummii yadaa haddaba ummiida la sheegay iyadoo reeban buu maxalu shaahidkeenu yahay waraabicatu mas'alada afraad qalbulyaa-i ya-doo loo qalbiyo alifan alif weeye ka qowlihi sida gabayaaga qowlkiisa oo kale yabnata cama laa taluumi wahjacii yabnata cama laa taluumi wahjacii walaysa cankiyow shadrigii muu ka tegey dambe muu qorayaa muxuu qoray ya shadri unbuu noo qoray qayb unbuu qoray waa sax weeye yabnata cama laa taluumi wahjacii falaysa yakhlu canki yowma madjacii waa nin xaaskiisii isasabaya islaantu way ku xanaaqday oo wuxuu leeyahy kulama guursani maxaa ku helay miyaan kula guursaday buu leeyahay dumarku haddii lala guursado hinaasaha lama xalliyo inta badan wax kastoo laakiin gabadha lagu sameeyo haddaadan la guursanin xasuusi buu ku leeyahay inaadan la guursan nimcaday haysato u sheeg buu leeyahay markaa wuxuu idhi yabnata camma adeerkay inantiida inantiisaay laa taluumi hay canaanan buu yidhi in adeer hay canaanan wahjaci iska jiif buu yidhi hay canaanana e iska jiif walaysa yaklu canki xaggaaga khaali kama noqon oo kama madhnaado yowman maalinna madjacii jiifkaygu ma meel kalean jiifsadaama oon agtaada ahayn buu yidhi meel kale ma tage e isdeji buu yidhi markaa maxalu shaahidkeennu waa yabnata camma halkaa cammiida ma haysaa cammi cammiga ya-dii baa alif loo bedelay yabnata camma waa loga jirta yabnata camma adeerkay inantiisaay laa taluumiihay canaanan ee waa jici iska jiibso wahaataani luqataani labadan luqadood qaliilataani way yar yihiin fil isticmaali xagga isticmaalka in sha allahu tacaala cashirkeenni halkaa ayuu inoogu joogayaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam